الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين العدد ثلاثة بتاء قل العشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد والمميز اجرري جمعا باللفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضيف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وأحد اذكر وسلنه بعشر مركبا غاسد معدود ذكر qullada ta'niihi ixdaa cashara washiinuu fiiha can tamiimin kasra wamaca gayri axadin waxdaa ma machamaa facalta fafcal qasda walialaaثatin watiscatin wamaa baynahumaa in rukiba maa qudima wawli casharata tnatay wacashara itnay idaa unhaa tashaau dakara walyaa ligayri rafci warfac bialif wاlfatxu fii jusay siwaahumaa ulif wamayiz alcishriina litisciina biwaaxidin kaarbaciina xiina وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما وإن أضيف عدد مركب يبغى البناء وعاجز قد يعرب العدد هذا محله ثلاثة قل شيق ثلاثة ثلاثة شيق بالطاء تاء حال يكون لها ثلاثة للعشرة إلى العشرة عشرة انت لقى قالوا fii caddi maa shay tiradii dhexdiina ku sheeg aaxaaduhu mufrad mufradkii mudakaratun mudaker ay tahay fi didi wajarrid qaawi fi didi didkana qaawi waalmumayiza wajrur jar almumayiza tamyiizga jar jamcan xaal uu jamac yahay jamaca oo bilafdi qilatin ku dheehan fil akhuri sida faraha badan halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi cadad cadadka ashyaada tiradooda waxyaabaha loo dejiyey in lagu garto ayaa cadad loo yaqaanaa maa wadica likamiyati alaaxaad mufrad mufradka tirintiisa iyo meekhaadiisa waxaa loo dejiyaa cadad la yidhaahdaa khawaasdiisana waxaa ka mid ah cadad kastood sheegto darafka ka kore iyo darafka ka dambe markaad isku dartu nis u noqonaya mithaal arbaca oo kale waxaa ka sarreeyaa khamsa alaaana way ka hoosaysa alaaa iyo khamse isku dara amaaniya waxaa unise arbaca ee cadad kastana sidaa weeye ilaa waaxid mooye ilaa waaxid cadad ka hoos oo lagu daru usan ahayn inta kale dhammaan tirada ka koray iyo tan ka hoosoo laisku daru nis u noqdaa cadadka marka laga hadlayo laba baab ama laba qeyb ayaa looga hadlaa labadaa qeyb qeyb waxa weeyaan cadadka laftiisa tadkiir iyo ta'niis qaabkee loola dhaqmaya baabka labaadoo looga hadlayana waxa weeyaan cadadka tamyiiskiisa waxa lagu samaynayo labada baabba waa ka hadli musanif cadadka min xayu tadkiir waالta'niis qaabka loola dhaqmayo iyo tamyiizkiisa sida la yeelayo labadaa arrimood ayaa laga hadlaa labada ayuuna ka hadlay musanif arrinka hore ah ee cadadka tadkiir iyo ta'niis wuxuu u qaybsamayaa saddex qayb qaar mudakarka loo ta'niisinaya mu'anaskana loo tadkiirinayo oo cagsulqiyaas ku soconayo iyo qaar mudakarka loo tadkiirinayo mu'anaskana loo ta'niisinayo oo qiyaaska ku soconayo iyo qaar meellaba aan raacaynin macduud danba aan laga lahayn la tirinayo oo macduudka hadduu mudakar yahay iyo haddii uu mu'anas yahayba isagoo hal dariiqu isaga soconi saddexdaa qayb ayuu u qaybsami alaaa laga bilaabo ilaa cashara laga gaaro casharadoon murakab ahayn waxba la saarin laga gaaro mudakerka waa loo ta'niisini muanaskana waa loo tadkiirin macnaha mudakerka ta ayaa lagu dari oo alaaatu rijaalin ayaad leedahay mu'anaskana ta'daad ka daaynayo alaau niswatin aad leedahay sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin waayahay cagsulqiyaaska ayaad ku wadi lafdiga mi'atun ah iyo lafdiga alfun ah iyo asbaab ulcuquud cishriinka bilow ilaa tisciin dan laga mari mi'atunna weligii tadaasu laazimi waxaa la tirinayaa mudakar iyo mu'anas minkuu doona ha noqdo alfun iyo asbaabulcuquudna sida mudakar ayaa loola dhaqmi oo asbaabulcuquudna mulxaqun bijamci lmudakari saalim weeye alfunna ta lagu dari maayo mudakarka ee macduudka wuxuu doonaa ha noqdee waa qaybkaana mudakar iyo mu'anas midna kaga dayan mayaan qaybna mudakarka ayaa loo tadkiirini mu'anaskana waa loo ta'niisini lafdiga waaxida isnaan casharoo tarkiibsan iyo wax alla wixii faacil loo dhiso cadadkii faacil laga dhigo aaliun raabicun khaamisun la yidhaahdo afartaa qaybna qiyaaska ay weligood ku soconayaan waa waaxidun inaani casharo oo tarkiibsan oo cadad ka yar dusha laga saaro alaaa casharata la yidhe iyo cadad kastoo calaa wasni faacil loo dhiso afartaa qeybna qiyaas ayay ku soconayaanoo mudakarkana waa loo tadkiirini mu'anaskana waa loo ta'niisini sidaa marka aan leenahay waa marka macduudka la tirinaya uu sheegan yahay isla markaana mu'ahar yahay labadaa sharti waa in la helaa macduudka waa inuu sheegan yahay isla markaana isagoo tamyiis ah oo cadadka tamyiizinaya waa inuu ka dambeeyo labadaa shardi mid uun haddii la waayo macduudkii madkuurba maahe waa maxduuf lamaba sheegin ama madkuur weeyaane waa muqadam isagaa horeeya cadadka weligiiba qaybtii aan lahayn qiyaas ayaa lagu wadi iyo qaybtii aan lahayn cagsulqiyaas ayaa lagu wadi labadaba isku dar waxaa bannaan weligood qaabka rabto inaad ola dhaqmato qiyaas kuwadaba ha ku wadin aday kuu taalla marba macduudka hadduusan madkuur ahayn waxaa la tirinaya hadduusan sheeganayn ama wuu sheegan yahay ee wuu horreeya oo waxaad tiri meeshaad dhihi lahayd alaaatu rijaalin ayaad rijaalun hormarisay rijaalun alaaun dheh taada ka dah ama geliyo rijaalun alaaatun dheh waxaa la mid ah hadduu maxduuf yuhuu sheeganayn man saama ramadaana waatbacahu bisittin min shawaal waxaa la tirinayaa ayaam weeye ayaamtana waa mudakar bisittatinna ma muusan dhihin calayhi salaatu wasalaam bisittin ta'da waxaa looga tegay macduudkii ayaa maxduufoon sheeganayn waa macduudka marka uu madkuur yahay islamarkaana mu'akhar yahay tamyiizkana cadadkana tamyiiz u yahay markaa weeye marka axkaamta aan sheegayno ay ka dhalani qiyaasaan la waafajinay ama qiyaasu garamari aan leenahay kaasi waa cadadka sida la yeelayo tamyiizkii baa ku yimid ee tamyiizga muxuu ahaa tamyiizga wuxuu u qaybsamayaa laba qayb tamyiiz majruur ah oo mudaafu ilayhinimo lagu jarayo iyo tamyiiz mansuub oo tamyiiznimo lagu nasbinayo tamyiizga cadadka weeye min alaaa laga bilaabo ilaa casharoon wax tarkiibsadeen laga gaadho tamyiizgeeda waa loo idaafayn weliba jamc loo idaafaynayo weeyaanoo weliba lafdulqila lafdiga haddii uu leeyay jamcu kasre iyo jamculqila jamculqila in lagu keeno taasaa la yaqaana waa sida alaaatu ayaamin oo kale hadduu jamculqilo leeyahay hadduusan jamcuqilo ahayna jamculkarihiisa laysaga idaafaynay sida alaau rijaalin oo kale waa waxaa la ee ah mia iyo alif waxayse kaga bedelan yihiin mia iyo alif tamyiiska loo idaafaynayaa mufrad buu noqonay la jamcin maayo cadadka intiisa kalena tamyiizkiisa mansuub buu noqonaya waa la nasbini intaasu rabaa inuu ka hadlo tamyiiska marka laga hadlayo min alaaa laga bilaabo ilaa casharon waxba tarkiibsanayn laga gaaro tamyiizkeeda waa jamca jamculqilaa isla markaana majruuro mudaaf ilayhinima lagu jarayo walmumayiza jrurii jamcan bilafdi qilatin meesha uu leeyahay alfun iyo miatun ayaa la mid ah oo tamyiizkooda mudaafu ilayhinimay ku jirayaan laakiin mufrad buu noqonayaa tamyiizkooda alla ilaahay mia waxaa la arkay qaliilnimo iyadoo jamca loo idaafeeyey waxaa kaloo dhan isku dar asbaab ulcuquud murakab tamyiizkii dhammaan mansuub buu noqonayaayo waa la nasbini intaa keliyuu doonaya inuu ka hadlo haddaba cadadkuu laba qayb musanifka ka dhigay faacil iyo hayru faacil cadad faacil loo bineeyey iyo cadad aan faacil loo binaynin binayninio alfaadulcadadkii macluumka ahaa lagu keenay cadadka faacil haddii loo bineeyo musanifka wuu keeni doonaa toddoba isticmaal buu leeyahay toddobadaba dabaduu ka mari doonaa waa yahay faacil haddii aan loo binaynin ayuu soo hormariyey iyo aqsaamtii aan sheegay alaaatan waa mafcuul muqadama qul ayayna mafcuul u tahay qulna bimacnaa udkur ayaa la dimnisiiyey sidaa ayay mafcuul toosi u qaadatay waayo qul afcaasha mucadda ee mafcuulka qaadato way tahay waxayse mafcuul u nasbisaa jumla ama mufrad macnaaljumlo leh ama mufrad lafdigiisa loo qasday waxyaabahaasay nasbin jirtay muxuu ahaa mufrad caadi ahoo macnihiisa loo qasdayo inay nasbiso ma ahayn qul bimacnaa udkur sheeg alaaatan alaaa sheeg bitaa'i ta xaal ay ku dheehan tahay alaaada lilcasharati ila alcasharati casharo inta laga gaaro oo taa ku dar labado fii caddi maa shay tiradii dhexdiina ku sheeg aaxaaduhu mufrad mufradkiisa mudakaratu la tadkiiriyey fididi jarid qaawi fididi didka qaawi yani hadduu mudakar yahay hadduu mu'anas yahay taada ka daa sidaa ayuu ujeedaa wajarid qaawi fididi didka qaawiyo mu'anaska qaawi wlmumayiza wajrur jar almumayiza tamyiizka jar jamcan xaal uu jamc yahay jamca oo bilafdi qilatin ku dheehan fi lakuri sida faraha badan oo hadduu jamcuqilo leeyahay wa miatan walfa wa adif idaafee miatan iyo walalfa miyaa iyo alif waxaad u idaafaysaa lilfardi mufrad u idaafay wa miatun mia qad radifa wuu fangalay qad radifa inuu fangalaa surowdaa biljamci jamca inuu fangalo nasran xaaluu qaliil yahay yacnii wuxuu leeyahay miya iyo alif tamyiizkooda mudaafu ilayhnimay ku jirayaan laakiin mufrad buu ahaani alif sidaa uu u sheega weeye laakiin a qole u idaafeeyaa la arkay oo jamac u oo tamyiizkii isagoo jamaca mudaafu ilayhinima ku jiray alaaa miati siniina ayaa waxay tahay qiro alaaa miati miati aan la tawiininin oo mudaaf laga dhigo siniinana loo idaafeeyo siniinana jamac weeyaan wa miatan wa adif idaafe miatan mia idaafe iyo wlfa alif idaafe lilfardi mufrad u wa miatun mia miatun mubtada weeye waana nakiro waxa u dhinaysiiya taqsiim waxbuu qaybinayaa wa miatun mia qad rudifa ama qad radifa wuxuu fangalay ama qad rudifa waxaa la fangeliyey biljamci jamc naslan xaal uu yahay mid yar waxaa tadkur wasilanhu bcashar murakiban qasida macduudin dakar waqullada ta'niiثi ixda cashara washiinu fiiha can tamiimin kasra waqullada ta'niiثi ixdaa cashra washiinu fiiha can tamiimin kasra wamaca hayri axadin waxdaa macahumaa facalta fafcal qasda walialaaati watiscati wamaa baynahumaa in rukiba maa qudima wadkur sheeg axada lafdiga axad ee sheeg wasilanhu axadka waxaad la xidhiidhisaa bicashara cashara la xidhiiri murakiban xaalaad tahay mid tarkiibinaya qaasida macaduudin mid la tiriyayoo dakarinin ah xaalaad u qasdayso waqul waxaad tidhaahdaa lada ta'niisi ixdaa casharad washiinu shiin ixdaa cashrade washiinu shiin kasruhu shiinka kasrihii fiihaa casharada ayuu ku sugnaaday can tamiimin marwiyan can tamiimin reer tamiim xaa laga warinayo wa maca hayri axadin wa ixdaa maa machu maa facalta fafcal qasta wafcal samay maca hayri axadin wa ixdaa axad iyo ixdaa heerkooda micii xaal ay tahay maa shay ku samee facalta aad ku samaysay machumaa axad iyo ixdaa maceeda xalay tahay qasdan qaasidan xalaa tahay mid u qasday walialaaثatin ayuu u sugnaaday iyo wa tiscatin iyo wamaa waxa baynahumaa u dhaxeeya maa wixii qudimaa la soo hormaray in rukibaa haddii la tarkiibiyo halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka cadadka murakabka ee qaabka loola dhaqmayo yacnii cadadkii hadduusan murakab ahayn alaaثe laga bilaabo ilaa tisca xataa casharaba ku dar cagsulqiyaas ayuu ku soconi waayahay hadduu murakab yahay ka war oo casharadii ayaa waxaa la dul saaray tiro ka yar waxaa horta casharadu haddii ay murakab noqoto weligeed qiyaasii ku soconi casharada murakabba haddii ay noqotay ee cadad ka horreeya laga hormariyo oo axadda cashare alaaa cashar la yidhaahdo mudakerka ta'daa laga daayni mu'anasna ta ayaa loo gelini waa casharada casharada waxaa ka soo haraa yimid oo cadadka yaree ka horeeyo cadadkaa yaree ka horeeyo axad iyo inaan waaxid iyo inaan labadaa lafdi haddii uu yahay isna qiyaas ayuu ku soconay inaan wuu soo wadaaye qiyaas ayuu ku soconayaayo waxa aad tirini mudaker haddii uu noqdo axadda cashara dheh labada jusba mudakerka dheh haddii uu mu'anas yahay waxa aad tirinayna ixdaa casharata dheh oo ixdaana alifu ta'niid ku ta'niisi casharatana ta ku ta'niisi taa marka lagu taaniifiyo cashara shiinteeda in la sukuuniyo waa luqatu lxijaaz xijaaziyiin luqadooda weeye qur'aankana sida uu ku soo degaa sidaa tamiimiyiin laba luqay ku leeyihiin shiinta inay kasriyaan iyo inay fadxiyaan cashara inay yidhaahdaan iyo cashira inay yidhaahdaan laakiin waxaa ka fiican marba ta haddii lagu daro shiinta in la sukuuniyo waayahay inaan haddii ay dul saaran tahayna lamid weeyaanoo qiyaas iyay ku socon axadda cashara mudakur axadda cashara mudakar buu ahaaye mu'anad haddii la tirinayo ixdaa casharatan oo labada jusba ta'niisi iyo juska horena alifu ta'niis ku ta'niisi juska dambena ta ku ta'niisi waa yahay casharada waxaan inaan iyo axad iyo inaan aan ahayn haddii ay tarkiibsan tahay ka warran oo alaaa ilaa tiscay tarkiibsan tahay casharada qiyaas ayaad ku wadi waan sheegnay marba haddii ay murakab tahay iyadu qiyaas ayay ku soconi min alaaa laga bilaabo ilaa tiscana xukumkii aan soo sheegnay isbedeli maayo alaaatan bitaa'i qul lilcashra fii caddi maa axadhu cagsulqiyaaskii ay ku socotay haddii ay murakab tahay haddayaan murakabinayn waa isku mid min alaaa laga bilaabo ilaa tisca cagsulqiyaas iyay ku soconi intaasu ka hadlayaa wadkur sheeg aada axada oo mudakar ee sheeg wasilan la xiriiri hu axadkaasi bicashara casharo iyaduna ta aan lagu darin la xiriiri murakiban xaal aad tahay mid istarkiibinaya axadkiiyo casharada oo axadda cashara labada juzba farxa ku bilaynaya qaasida macduudin mid la tiriyey nin u qastaya xaal aad tahay macduudka oo dakarin lab wa qul waxaad tidhaahdaa lada ta'niisi dhidigaan agteedana waxaad tidhaahdaa ixdaa cashrata oo ixdaadana alifku ta'niisi casharatana ku ta'niisi washiinu shiin kasruhu shiinka kasrihii kaa'inun fiiha cashrada ayuu ku sugnaaday can tamiimin marwiyan can tamiimin reer tamiim xaal laga warinayo oo cashiray yidhaahdaan wa maca hayri axadin wa ixdaa wafcal ku samee waxaan soo garanay casharada axad haddii ay dul tahay qiyaas bay ku socotay soo maaha axad heyrkii haddii ay saaran tahay inay qiyaaskaasay ku soconi intaa inuu yidhahduu doonayaa wafcal ku samee casharada fafcal fada ku jirto zaa'idatu litasyiini lafdi lafdigaa lagu qurxiyey zaa'idna weeye wafcal ku samee casharada weeyaanoo ifcal mafcuulkeediibaa xadfan casharada waxaad ku samaysaa maca hayri axadin wa ixdaa axad iyo ixdaa heerkooda micii xaal ay tahay oo axad iyo ixdaa mooye cadadkii kale alaaan laga bilaabo ilaa tisca xaal ay la joogto waxaad ku samaysaa maa wixii facalta aad ku samaynaysay casharada machumaa axad iyo ixdaa marka ay la joogto yacni qiyaaskii kuwaad buu u jeedaa qasdan qaasidan xaalaa tahay midaan qarinaynine uu qasdayo bannaanka keenayo waayahay yahay cashare waan garannay axadna waan garannay markay istarkiibsan yihiin weligood qiyaasay ku soconayaan waxaa kaloon garannay casharada kayru axad haddii ay saaran tahayna qiyaas bay ku socotay alaaa laga bilaabo ilaa tisca iyagu ka waran xukunkii aan soo sheegnay iyo cagsulqiyaas inay ku soconayaan ahayd isbedelayaa may walialaatin alaa ayuu u sugnaaday iyo wa tiscatin tisca iyo wamaa wixii baynahumaa u dhaxeeyey maa xukumkii qudima la soo hormaray oo bilowga baabkaba lagu soo maray in rukiba haddii la tarkiibiyo wawla cashrata natay wacashara inay idaa unhaa tashaau dakara walyaa ligayri rafci warfac bilalifi walfatxu fii jusay siwaahumaa ulif wawli la xidhiiri cashrata cashro oo ta wadataa inatay oo ta wadata la xidhiiri wa casharan cashar oon waxba wada ta wadaninna inay oon ta wadanin la xidhiiri waa goorma idaa tashaau marka aad dooni unhaa haween aw dakaran ama lab walyaau yada ligayri rafci raqad yeerkii ayay u sugnaatay warfac bilalifi alifku rafci walfadxu fadxa ulifa fadxaha waa la ogaaday fii jus'ay siwaahumaa inay iyo inatay waxa ka soo haray labadooda juz ayaa lagu ogaaday labadan beed laba arrimood ayuu ku sheegayaa musanifka arrinka hore waxa weeye wuxuu soo sheegay axad cashare marka ay tarkiibsan tahay sida la yeelayo alaaa laga bilaabo ilaa tiscoo cashara tarkiibsanna sida la yeelaya wuu soo sheegay inaani buusan soo sheegin inaani cashara haddii ay la joogto ka warran inaan cashara haddii ay la joogto iyo hadeeyaan la jooga isku mid weeyaane weligeed qiyaasii ku soconi oo axad oo kale wey waxaa la tirinaya hadduu mudakar yahay inaani baad leedahay hadduu mu'anas yahayna inataani tamiimiyiin lama la yidhaahdaana hamsada hore ay xadfayaanoo intaani bay dhahayaan waayahay hadday cashara la joogtona waa la mid oo waxaa la tirinayaa hadduu mudakar yahay inaa casharaad leedahay hadduu mu'anaf yahayna inataa cashrata ayaad leedahay taa xugum weeyaanoo baabkii uu ka hadlaya iyay ka mid tahay arrin baabka ka baxsan ayuu musanifka ka hadlay ullaahi calayhi baabulicraabna qaarkii aan ku soo marnay inaan iyo inataan mulxaqun bilmuana muanay mulxaq u yihiinoo xaalatu rafcada alif ayaa lagu rafcini xaalatu nasbada iyo xaalatuljarkana iyo ayaa lagu nasbinay laguna jaray arrinkaa horey ayaan usoo marray war mxuu ahaa ya bilarfi irfaci muhanaa wakila idaa bimudmarin mudaafan wasquse kiltaa kadaaka anaani wanataani kabnayni wabnatayni yejriyaani waa yahay sida muhanaha ayaa loo icraabayey mulxaqun bilmuhanaa ayay ahaayeen arrinkaasi horey ayuu usoo sheegay inuu soo celiya waxaa ku kallifayaa wuxuu doonayaa inuu kuu sheego cadadka murakabkaa inaa mooye inta kale mebni inuu yahay oo labada jusba fadxa lagu binaynayo taasuu rabaa inuu kuu sheego marka inaan iyo inatan inuu ka bixiyaa wuu u baahday oo laazim bay ku noqotay hee inaan iyo inatan mucrab weeye ayagu qolada kalena labada juz ayaa fadxa lagu binayni inaan garanaye casharaha ka dambe ka waran oo inaa cashara markaan idhaahno inaadii mucrab weeyaanoo alif ayaa lagu rafciye xaalatunasba xaalatuljar iyo xaalatu xaalatunafcada alif ayaa lagu rafciye xaalatunasba xaalatuljarna ya ayaa lagu nisbiye laguna jaray inaan hayru inaan ka warran ee waxaan u casharada ka dambaysa ka warran casharada mabniyu laa maxala laha min alicraab wey fadxay ku binaysan tahay maxalkan icraabku male oo inayan maxal icraab kulahaanin maxaa keenay waxaa keenay inaan markayaan casharo la soconin nuunaa ka dambaysa inaani horta eh, eh, asbaadan murakabka cadadkan murakabkaa sidiisaba sababka loo binaynayo xaraf macnihii ayuu wataa mudamanun macna alxarfi xaraf macnihii ayuu wataa xarafkaasi muxuu yahay waawulcadaf ayuu wataa macnihii oo alaaa cashara asalkiisa wuxuu ahaan lahaa alaaan wa casharan in la yidhaahdo alaaun wa casharun in la yidhaahday ahaan lahayd wowda xarfulcadafkeeda ayaa meesha laga qaaday macnihii wowda ay faa'iidaynaysay isku xidhidda iyo mutlaqul ayaa la dibnisiiyey asbaadada sidaa ayaa loo bineeyey waaya labada jusna fadxa lagu bineeyey lilkhifati fadxadaa fuduud sidaa darteedaa fadxa loogu bineeyey laakiin fii maxalli rafcin fii maxalli nasbin fii maxalli jarin buu yaallay amaa inaa casharada la daba dhigay inaa juska horaa la icraabay soo maaha casharadii mabni weeye sababka loo bineeyey waawlcadafii macnihiisay wadato maxalka inayaan icraab ku lahaaninna waxaa keenay nuuntii inaan ka dambayni jirtay booskeedii bay taallaa booskii nuuntay taalla booska nuunta mar haddii ay taallo nuunta dee mucrab ma ayan ahayn mebni bay ahayd khalaas nuuntii bay la mid tahay sidaa ayay naxwiyiinta sheegaan intaasu ka hadlay wawli la xidhiiri cashrata cashrata oo ta wadataa waxaad la xidhiirini inatay oo ta wadata idaa tashaau waa marka aad dooni unhaa dhidig marka aad dooni wey wa casharan casharna waxaad la xidhiidhini inayn idaa tashaau dakaran waaye lab marka aad doonay sidaa ayaad ugu kala celini walyaau ya-da ligayri rafci bay u sugnaatay warfac ku rafci bilalifi alif ku rafci waa inaada waxa uu ka hadlayo walfatxu fatxa fii jusay siwaahumaa ulifa fatxaha waxaa lagu ogaaday fii jusay siwaahumaa inay iyo inatay waxaa ka soo haray labadiisii jus ayaa lagu ogaaday wamayiz alcishriina litisciina biwaaxidin ka arbaciina xiinan wamayiz tamyiizi alcishriina cishriin tamyiizi litisciina ila tisciina laga gaaro biwaaxidin mufrad ku tamyiizi ka arbaciina xiinan weeye wuxuu ka soo baxay cadadkii mufradka ahaa iyo murakabka tamyiizkooda sida la yeelayo cadadka mufrad haddii uu yahay min alaaa ilaa tisca ama casharaba ku dar haddayaan murakab ahayn tamyiizka mudaafu ilayhinimo ayuu ku jaran yahay jamculqilana lagu jamcini miaya alifna isagoo mufrada ah ayay mudaafu ilayhnimo tamyiizkii ku jirayaan waxaa kuu soo haray cadadkii murakabka ahaa iyo cadadkii asbaab ulcuquud oo cishriin laga bilaabo ilaa tisciin iyo murakab marka uu yahay cadadka labadaa isku waday marayaan mufrad mansuuba ah ayaa lagu tamyiizini min min cishriin ka bilow ilaa tisciin tisciina nacjatanaad leedahay ee ina haadaa akhii lahu tiscun wa tiscuuna nicaajan dhihi maysid nacjatan mufrad ayaad ku tamyiisin waxaa la mid ah cadadka murakabka wuu soo wadaaye arbacata cashara rajulan aad leedahay ee rijaalan dhihi maysid intaasoo ah wamayiz tamyiiza alcishriina cishriin tamyiizi litisciina ila tisciina sagaashan laga gaaro biwaaxidin mufrad ku tamyiizi weli mufrad mansuuba weeye mihaalkaas ku garani wadaalika ka arbaciina afartan xiinan ee wakhti wamayazuu murakaban bimili ma muyiza cishruuna fasawiyanhumaa wamayazuu way tamyiiziyeen murakaban murakab ayay tamyiiziyeen bimili maa shay wax lamid ee muyiza lagu tamyiiziyey cishruun lagu tamyiiziyey ee fasawiyanhumaa isla si yacnii wuxuu leeyahay cadadka murakab marka uu yahay asbaabulcuquud tamyiizgeedii oo kale ayaa lagu tamyiizinayaayo mufrad mansuube ayaa lagu tamyiizinay jamac in laga dhigaana laa yejuus ma bannaano fare nin la yidhaahdaa bannaynayaayo wuxuu leeyahay jamac waa lagu tamyiisin karaa wuxuuna deliishanayaa waqaطacnaahum natay caشhraa asbaaطan inatay caشhrata waa cadad murakaba asbaadanaana lagu tamyiiziyuu leeyahay raajixu may asbaadan tamyiiz ma ahe bedel wey inayan tamyiiz ahayn waxaad ku garani inatay ta baa la geliya casharatana ta baa la geliya labada jusba waa muana macduudka waa muana waxaa la tirinayaa muanaa asbaadna jamcu sibdin weeyaane sibdigana waa mudakar mar hadduu mudakar yahay in la waafajiyo ta'da laga daayay ahaan lahayd maadaama ta' la geliyey macduudka la tirinaya asbaad ma aha ee macduudkii wuu xadfan yahay tamyiizka noqon lahaa wuxuuna noqon lahaa inatay casharata firqatan dhowr iyo toban firqaan ka dhignay asbaadan ayaan ka dhignay jilibe iyo qeebo wamayazuu way tamyiiziyeen murakaban murakab ayay tamyiiziyeen bimili maa shay wax lamida ayay ku tamyiiziyeen muyiza lagu tamyiiziyey cishruuna cishruun lagu tamyiiziyey fasawiyanhumaa isla si wain udiifa cadadun murakabun yabqal binaawu cajuzun qad yucrabu wain udiifa haddii la idaafeeyo cadadun cadadka oo murakabun murakab ah yabqa waxaa harayaa albinaau binaa hari waa cajuzun dabayaaqa qad yucrabu ilaa ciraabaa suuda cadadka murakabkaa in la idaafeeyaa bannaan oo la yidhaahdo alaaata cashara soo ma ahayn alaaata cashara ka in la yidhahdaa banaan ama alaaata cashara zaydin ee waxaa raajix oo fiican marka la idaafeeyo binihiisii inuu baaqi ahaado oo labada jusa sidii fadxa ay ugu binaysnaadaan haada alaaata cashara zaydin wara'aytu ra'aytu alaaata cashara zaydin wanadartu bialaaata cashara zaydin waxaa loo idaafaynayaana tamyiiz ma aha cadad murakaba iyo tamyiiz looma idaafeeye ayru tmyiiz marba haddii la idaafeeyana tamyiiz in lagu daba sheegaa ma banaano tamyiizka maxduuf buu noqoni waajibnimo waaya qolo juska dambe ha la icraabo tirana way jiraan oo ha la yidhaahdo haadaa alaaata casharuka oo casharuka khabarulmubtadanimaha lagu rafciyo wara'aytu alaaata casharaka mafcuulnimaha lagu nasbiyo wamarartu bialaaata casharika oo ba'da ha lagu jero labadaa madhab ayaa ku jira qowlka wararaajixa wain udiifa haddii la idaafeeyo cadadun cadadka oo murakabun la tarkiibiyey yabqa waxaa haraya oo baaqi ahaani albinaau binaha baaqi ahaani wacajuzun dabayaaqada dambe qad yucrabu in la icraabaa suurowda wallah aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed